xaqiiqa wuxum ahaw bini aadamku way helahayaan wamaa mina baanu soo mara habeenka u dambaysay ilaa walaakina allaha yudiibuhu bitawakul baynu soo maray lanna ilaa waqad yatatayaru dadku way helahayaan oo waxay dareemhayaan bulshooyin badan baa laga karayn laakiin xaqiiqa jirta ma ah wixii rabbi kuu qoray waa kugu dhacahaya ama nin fool jaban ka carar ama nin ili weersha ka carar ama nin istaanlood nabar ku yaalla ka carar ama nin gaaban ka car ama tookafeera ku hay ama waqamayo dhade ku taalla laakiin wax jira ma ah xaqiiqa ma ah ayib adoonbaa nafta iska qaaday oo cidhiidhi isgeliyey laa tiyarata wax sharaysi baasaysi ma jiro wa khayruhaa wax baasaysiga ama tiyarada midka u khayr badan calaa zacmihim sidaa iyagu qabeen haddaanu marro kooda tahay nabig xuli sal slam aynu marro inay wax yaraba jirtada alfalu hodaysiga wey n hodaysiga inaad hay absir tiraado waxba laguu sheegi waad khariisan ba intaad xagga mayniska aadleyd balaaska iska adba maxaawad ka duwana sharka heel baa yimid khayr baa yimid heel baad la kulmay khayr baad la kulantay xaggaaba ka wareeg wey xagga wanaagga ka wareeg wakhayruhaa midda u khayr badan waxaa weye diyaarada alfa'lu hodaysiga ama khayraysiga ayb culamadu waxay leeyihin yani wakhayruhaa khayru طiyaarati calaa zacmi اnnaas wey ee ma ah xaqiiqa ma ah maxaa lanna nabig xu sal sal slam tayaraan mama jirtaba wax tayaro oo khayrna ma jiraan laakiin ruuxa muslimka ah siduu nabigu u jeclaa salawaatullahi wasalam caleyh magaca xun in la bedelo oo magac wanaagsan dhagihiisu ay maqlaan ruuxa muslimka ah shayga wanaagsan ama magaca wanaagsan ama shayga la sheegee quruxsan way jecel yah waa inaad markaa aad khayraysata wey qaalu waxay dhaheen saxaabadii wamalfa'lu nabi maxamedow hodaysi waa maxay ama khayraysigu qaala wuxuu ihi kelima weeye hodaysugu saalixa wanaagsan yasmacu axadukum midkiin u maqlahay erey wanaagsan ayib markay ishayeen nebi maxamed iyo quraysh camal xudaybiya oo la soo diray laba nin oo wafdi ah oo nebi maxamed bal kala hadasha arrinta sulxiga in la heshiiyo oo bal dagaalka muddo loo kaadiyo oo raggu waa qaraabee mabda iyo caqiida lagu kala tagay laakiin bal meel dhax laiskugu yimaado oon tanaasul lahayn in diinta laga tanaasul lakiin xabadda muddo suhayl ibni camri baa loo soo diray qabla an yuslim nabigu yaa yimid suhayl ibni camri baa yimid muxuu u socdaa musaalaxa inaad quraysh nabi maxamed la heshiiso qad sahla allahu amrakum bu yani magaciisii kala soo baxay suhayl waa taswiiru sahl idan sahl waa maxay wax fudu ilahay fududeeyo wey idan marka intaasoo kalea loo jeedaa ee maaha yaa yimid maanta ninkii loga jira khayr hebel baa yimid khayr baa yimid baad ka bilaabaysa yaa yimid abshir bishaaraa timid khayr baa yimid yani inaad saasoo kala la doonay laakiin inaad tiraad yaa yimid geedi balaayaa dhacday aad la soo boodo lama rabo taasoo la diidan yahay baabu fadli man lam yataayar wuxuu baab yahay ruuxa aan waxba daasaysanno fadligu leh oo qadarka ilaahi subxaana wa tacaala isku xiraya khayrka xadaana xajaaj ibn minhaal wa aadam ibn iyaas alcasqalaani sheekh اlbukhaari qaala waxay dhaheen labada sheekh xadaana xamaad ibnu salma abu salmata albasri can caasim ibn abi bahdla caasim ibn abi najuud ibn bahdla waa saduq xasan xadiiث ila anahu xujaة fi اlqira'aat ama xadiidka waa saduq sida raajixa can zir ibn xubaysh ataabiciy اljaliil can cabdillahi bn mascuudin can الnabiyi qaal curidat calaya اlumam nabiga wxuu ley salawat اllah wasalaamu calayhi curidad waxaa lai bandhigay calaya aniga dushee nabi maxameda salawaat اllah wasalaamu calayh alumam ummadii baa lai bandhigay ummadihii naga horeeyey ayib baa lain bandhigay bilmawsimi xidka xilligiisa mawsimka xilliga madalaysnaa ayaam alxaj mawsimka xilliga miiqaadka ee cibaadada ayaa loo yaqaana dadku ay kulmaan ama xilli kastoo ciid ahaanoo miicaad ah ayaa luq ahaan lagu idlaaqa hadda nabig wuxuu sheega laakiin xilliga xajka ayaamii xaj ayaam alxaj ummadii nabiga la tusay ayib isagoo tukanayaaba nabigu intaasoo macluumaad hormarin jiray ayib faacjabatnii faacjabanii waxaa cajab gelin u bogay oon aad u jeclaaday kahratu ummatii ummadayda badnaanshaheeda maxaa yeele waa ummadaha ugu badan way calailaaq yani um, dadka islaamay ee nabi raacay madanaxooda ugu badan amaa xagga cadad iyo fare iyo tiraaho waa laga badan yahay boqolkiiba hal ma dhananahema kunkiiba hal laakiin kafare oo dadka u badnaayeen ummadda nabi maxamed ummad dacw loo yaqaana kafaray u badan yihiin laakiin inta nabi maxamed rumaysa nabiga rumaysa ma jiraan nabina wuxuu u tiiriyey arrintaa u tiiriyey qur'aanka inuu yahay xadiiskii abu hurayra fi saxiixayn nabi kasta waxaa la siiyey maa aamana calayhi albashar laakiin anagu wixii la siiyey waxyan buu ahaa yuuxa ilay waxaan rajaynayaa maalinka qiyaamo inaan noqdo ambiyada ninka u shacab badan ee u ummad badan culama waxay leeyihiin ummadahooda wixii la siiyey mucjizaadka la siiyey mucjizaad xilli ku xidhan bay ahaayeen oo intooda badan xisi ah ama maadi oo wax la arki karo ah idan ummadda markaa aragtay unbaa iyo mucjizo u tahay iyo aaya iyo burhaano u tahay nin kale khabar buu ku soo gaari nabi muuse un soo bixiy waxbuu saa u kala tuuray ciisa mayd iyo amood nooleeyey nabi saalix baa loo kala jeexay buur oo halka soo booday yani waa burhaan iyo mucjizooyin xisi oo la arki kara wey oo ruuxa markaa taagan oon indhaha saari karo ruuxii kale waxay kusoo gaari khabar ama qur-aanka nabi maxamed mucjizu waa taaganta ila qiyam saaca inta kor loo qaadayo nin kastoo arka arkahay quraan maxfuud ina naxnu nazlna dikra wa ina lahu laxaafiduun idan marka aaya iyo burhaan iyo mucjiza qaa'ima ila qiyam saaca inta rabbi ka qaaday subxana wa tacala taasaa keenta marka in dad badan ku islaamaan hadalka hor aad akrisato ayib saxaabada marka waxay kaaga fiican yihiin waxay ahaayeen shuhuudda waxay ahayn shuhuudda ciyaan goobjoogayaal bay ahaayeen laakiin waxay goobjooga ku ahaayeen qaybo badanoo ka mida ah qur-aanku kamid yahay baad indhaha ku haysaa ayib taasaa marka ka mida ah. qad malauu waxay buuxiyeen ummaddaydu asahla deexdii ama dohdi waxaa tidhahdaba iyo waljabala qawmiba dul iyo deexba waa buuxiyeen wey yani meel qaada ayaaban jirin qaaluu waxay dhn ya muxamed malaa'igtii baa nabiga ku tira aradiita ama saxaabadii ilan hadda saxabada nabiga u ramhayaay qaaluu waxay ya muxamed aradiita waxay u eg xadiidka adii la firiya inay malaigtu tahay malaigtu u eg kolle ani sida hadda ii qoro qaaluuba ani ii qoran haddi qaalu baa aniga qor mise qaal qaaluu waxay dhahdeen yaa muxamed nabi maxamedow aradiita ma qancday ummaddan fara badan ee ku rumayso dhooban ee meel kastaba buuxisay miyaadan qancin qaala nacan buui ay rab ee yaa rab qaala wuxuu ihi faina maca haaulaa ilahi wey wa tacaala faina maca haaulaa intaas hadda aad aragteed ku qanacday waxaa la socota ku dhex jirta abciina alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna jannata bikayri xisaab jannada ku geli doona xisaab la'aan waa un la yeeli hebel hebel soco miisaan iyo meel laba sug la marin maayo maxaad xasanaan leedahay iyo maxaa sayaad laisweydiin maayo horay ka soconayan kuwa ayagu inta kale ayaa xisaab u taalla biayri xisaab hum aladiina waa kuwa laa yastarquuna igu tufa aan dhihin markuu xanuunsado ha lagu tufo yani lam yaطlub aلruqya yani cadam اalab lagu ammaanhaya inaa adigu ruux xanuunsan intaad aad ku tuftahay maa wax laga hadlay isagoon kaa cabsanin intaad salaanto ood madaxa gacanta saarta inaad ku tufto ood u ducayso maa wax laga hadlay waa inaa isagu boogaya ha lagu tufo oo calaacal sida dhakhtarka looga hortaliyo qurahan la saar ha lagu tufo hum aladiina laa yastarquun ay laa yaطlubuuna ruqya min hayrihim walaa yaktawuuna aan isgubin markay xanuunsadaan walaa yataayaruuna aan waxbaakaysanin wa calaa rabbihim rabbiga dushiisana yatawakaluuna tala saarto buhaari intan dhexdu ka raba walaa yataayarun buu baabaysta ayib intaasa laga hadlaya idan waa tawakulka meesha ugu fiican wey tawakulka meesha ugu fiican ugu sarraysa wey wamaca dalika bacd asaxaaba xataa xawaasadka nabi maxamed caaishiya khayrkeedba nabigu marar bu wuxuu ku yidhi ordaya isku soo tufa istarquu laha istarquu laha faina biha nadra aw nadra caruurta jacbi ma aalib nabigu saasuu ku yidhi caaisha maray meeshan dharbaan ama wax uu kaga yaalla nabigu ilbaa kuhayso oo isku soo tukaama fi saxi الbukhaari wahayri idan eh, culmadu waxay leeyihiin waa arrin khaas ah oo waxaa loo jeeda wx dhaqan ka dhigato ood hadiy koor markaad boodo tira ah wadaad hebel baan xoogow waaw subax u isaaro ku ficnaa halii raadiy oad soo boodo un laakiin xilligaad xanuunsatay xoogow mar inaad tiraado qaca laga siiyo wax dhaba mala leeyihin laakiin inaad caado ka dhigato oo alabu ruqya min hayrika aad dhaqan ka dhigato taasaa lagaga baxaya tawakulka say u jamciyaan saxaabadii iyo xaaska nebi maxamedo nabigu amray indadka <laughs> kale ay dhaan ugu tufa yaysaa u yeeleen almuhim waxaa weeyaan alabu ruqya in laga gaabsadaa fiican laga gaabsadaa fiican adugu istaawe adoo isku tuf mucaawatooyinkan gacmaha soo qoolaaftay isku tuf oo aad kursiga isku akri oo baqara isku akri qur-aankaad isku akri ayb oo ilaahay bari laakiin gaba inaad khayrka ku cararto tiraado xoogo waxa ku jirta meeshaas xoogo shirka laga dareemhaya ilahay subxana watala tawakilkiisii ood qaybisay ama tadaawiga caadiga geedaha iyo dhirta iyo daawooyinka caadi dhakhtarraha iyadu wax dhiba ma lah lagaga bixima tawakulka lagaga bixi maayo nabi maxamed waa isdaaweyn jiray caaisha waa daaweyn jiray bal waa amray tadaawo yaa cibaad allah ayb maxaa yeel xanuun kastoo adduunka yimaadaayo daawu leeyahay jahilahu man jahila wa calimahu man calima Eh, markay saxaabadu u yimaadeen nabi maxamed ka waran daawooyin aan isku daweyn jiray iyo eh, tufmo aan isku tufno qadarka ilaahay soo ka horman mayso na wuxuu bal hiya min qadar illaah kiinankaad laqayso kaabsoolkaad halkaad laqayso iyo baan dholkaad ku tufayso inaad laqdaba hmm. way qoraydba qadarkay kama tahay laftarkeedu inaad xanuunsad xilligaa ood isdaaweyso way qoreyd qadar kama tahay ka horman mayso isdaaweyaala almuhim alictimaad calى hayr illaahi baa meesha ka soo baxay intaad yahan karta yare way hawsha ayada oo maxaa daawooyinka loo fasaxay daawooyinka iyo kaniinihii iyo xubuubtii caqaaqiirtu waa shay maxsuus oo la arka wey oo inta badan inuu wax iska caadiyo maxsuuso aduguba ay isdaawoyn karto isku qaban karta waad aamini haddaad baratana waaba dhaktar noqon kara laakiin markuu wadaadka laba kor kugu tufo oo qur-aankaad akhrinaysi iyo tufmadaadi oo kale u akhriyo ood ku caafimaad isagaad aamini meesha marka way kala duwantah ruqyada iyo daawooyin kale farqiba udhexeeya shaygana waa shay eh, eh, maxsuus oo maadi oo la arko weye daawooyinka caadiga ah kanna waa shay macnawi ah marka dambe waxay keeni inaan ruuxi ictimaado wadaad kastoo loo mm, mm, sheekh hebel uun hala soo istaagi idan taasa halkaasa macnuhu ku jira farqiga yarka udhexeeya <clears throat> qaala cukaasha ibnu muxsan wuxuu yihi saxaabigaas alasadi fadcu allaha nabi maxamed ilahay ii bari an yajcalanii minhum toddobaatankaa kun ee jannada bilaa xisaab gelahaya inaan ka mid noqo nabiga ii bari qaala nabig wuxu uhi allahuma ajcalhu minhum ilaahuw cukaasha ku dar raggaa toddobaatanka ah ayib faqaala rajulun aakhar nin kalaa istaag waa ansaari ahaa udcu llaaha an yajcalanii minhum nabi maxamed alla ii bari haddaad saxaabiga u ducayso anugu maxaad iga reebi u istaagi anigana ii duco inaan toddobaatanka ku biro qaala nab wuxuu yihi sabaqaka biha cukaasha ukaasha kaaga hormaray xikma ku jirta lann nabigu hadduu wadi lahaa kulligii way istaagila saxaabadu ma nin baa diidahaya hawshaa joogahay marka waa in la xido xiro ood la saaro wey shaqaysta ilaahay caabuda oo rabbi tala saarta ama ducadan saxaabiga u duceeyey isagaa u hor codsaday intii ninka wada ka xidhan tahay wey lann haddii waddada la furo reer madiina macal gabdhaha iman doonta carurta yarkaa soo kici doonta lakala hadhi maayo maalinka iyada kulligii toddobaatan kun bay rabaa inay wada galaan oo ficlan iyagaa u badan haddaysan kulligoodba ku jirin ayagaa u badan saxaabatu rasuulilah asxaabu rasuulilah ayib shakil-aan waytaa ayada xadaثna muسى ibn ismaaciil atabudaki qaal xadaثna xamaad ibnu slmة وhamaam ibn munabih mise hamaam ibnu yaxya wey can caasim wuxuu qabanaya ma jira malfeeyaha qabanayo idinka hamaam ibnu man an zir bni xubayshin can cabdilahi bn mascuud can nabiy wasaaqa alxadiia xadiika haddaynu haynay oo dheer baasna kaxeeyey ayb baab طiyara min aljin labadooda amaam ibnu yaxya mnaam ibnu munabi labadu way galaan meesha dabaqadan way galaan halka way wada galaan lakin meel la fiiriyo dhib maleh baabu iyara waa madaaru xadiii calaa fiqa wey dhib maleh baabu iyara min aljinni wuxuu baab yahay jinka oo la baasaysto yani waxan ama iyara wax baasaysigu sharaysigu shaydaan baa ka dambaysiisuba waswaas iyo balaaya kugu tuuri hebel baad ogow eedaow maanta meesha haddaad tegi lahayn waxama anoo iska caafimaad qaban baan sabbaas meel welima aad tegey xanuun baan ka soo qaada yani meel ma u tirin xanuunka kugu dhacay dhibkii yaraa waxaad anoo iska fiican unbaa shaqo baas bilaabay dukaankaaga laigama horreyn waxyaabaha noocaasoo dhan min ashayaan ayb hayaan baa kugu afur wax jira maaho yani asbaabta lama inkirayo laakiin waxaa la diidan yahay wax wahmi oon jirin oo bilaasha inaad ka aaminto yani shareecadu waa xaqaa'iq iyo shay sugan wey awhaam iyo khiyaalaad lama baana sheekh waxaad wax u tirinaysa cadee xadaanaa ismaaciil <clears throat> ismaaciil ibn abi uweys قال xadaثnii ibn abi zinaad cabdiraحmaan bn abi zinaad can calqama ibn abi calqama ninka u taqaanan wey can umihi hooyadii hooyadii tuma ahayd murjana gabadheena soo mareed waxaa weyaan dhowr kor ka so hadalla wey can caaisha asaga calqama iyo hooyadiiba waxay ahayd mawaalida caaishay ahayd dadka caaisha ay xoraysay gacalka aya la noolaa bay ka mid yihiin annahaa caaisho kaana waxay tu'taa tii loo keeno bisibyaani carruurta loo keeni jiray idaa wuliduu markay dhashaan carruurta yararkaa markay dhashaan yaa loo keeni jiray ummuna caaisha fatadcuu lahum waxay ugu ducan jirtay bilbarakati allaw barakee bay odhan jirtay ila nabi maxamed baa loo keeni jiray u taxniikin jiray u ducan jiray idan ummuna umulmuminiin ayaa loo keeni jiray markaas u ducan jirtay fatadcuu lahum lisibyaani bilbaraka waxay tiri marka calqaba hooyadii faataytu waxaan keenoo la imid bisabiyin ilma yar fautiyad mia fautiyad waxaa loo keenay bisabiyin ilma yar baa loo keenay caaisha fadahaba tadacu wisaadatahu fadahabad waxay doontay caaisha umuna caaisha tadacu inay ka qaaddo meeshoy dejiso wisaadatahu yani barkintiisa barkinta hore ilmaha madaxa loogu hayey bay tiri ka bixisiisa ood qaadid faida taxta ra'si muusa faidaa taxta rasii madaxiisa hoostiisa waxaa ku jira ilmihii yaraa muusa midi midi dhilis haweenkii soomaaliad garan maysaan midibaba madaxa oo midida maxay tahay jinkay ka difaaci malmal iyo xabaghadi iyo xoogow xiziid iyo birqoo laafan iyo xataa wax dilla waay musbaar dheer bay remigaalku agdama bilaabeen waagi dambe remigaalku soo dheer waxay bilaabeen labay garan maysaan yani birtay leeyihin u ka baqaa shaydaanku maarahay marka dambe bilaabeen waxba badan bay kireen w birqalxuma meesha lageenawaad faidaa taxta ra'sii madaxiisa hostiisa waxaa ku sugan muusa midi baa ku jirta fasaalatum caaisha waxay weydiisay qolyihii ilmaha dhalay bay weydiisay can ilmuusa war maxay tahay tir ilmaha la beraha u duceeyo ilaah u barine aqbalka rabbi baa iska lehe laakiin birtan maxay ahayd in laiska adwadaan faqaaluu waxay dhaheen dadkii najcaluha min aljinni u xaqiiqada yani dadku hore xataa hadday khaldan yihiin marka wa la weydiiye runtii taabanaya adu macno ma lehe een baad ka wareegi maart inaad hobsad ku jirto khalad ku jirto way wareegeysa inaa cadayd ina wixii qirata ma ogel dhibka jira wey maanta laakiin dadka horumarka xataa khaldamaan wx waa sheegaya xaqiiqa najcaluha waxaanu u yeelaabayno ka samayno daawo ay ka tahay min aljinni jinkay difaacdaa faakhadat ilmuusa mididii bay qaaday umuna caaisha faramad biha way turtay way shalwisay dalawga ka turtay xas ku turtay waa turtay wanahaatm way ka reebtay canha can musa midi iyo biralax iyo meel wa lagey dhan bay u diibtay waxay tii ma banaana waxa asaga wa qaala waxay tihi ina rasuul allah rasuulka ilaahay kaana yakrahu nabigu wuxuu necbaa aطiyarata waxbaasaysiga wayubkiduha waana ka cadhoon jiray wa kaana caaishatu caaishana adna waxay ahayd iqtidaa'an binabiyiha tanhaa mid ummadda ka reebta canha can aiyarati waa ka reebi jirtay inaad waxbaasaysto jin baa soo boodahaya ilmuhu mara iyo waxaa jooji dacawateenka u akri ilah bari faraha ka qaad ma bir wax difaacaysa u xidhta xidh hadday birqalax wax difaaci nebi maxamed baa ummadda ku samayn lahaa maxawudaadkaa iyo adkaarta ummadda la baray iyo adciyada akhri ka soco wixii rabbi keenan arag bir baasi iyo waagidan mar cilma waxa loo xidhaa bir yar oo dugaad ahaana loo xidhaayo ayib hooyada umusha waxay qaadaan bakooro bir ay qaadaan soo mataqaan musqusha ma geli kartaa iyadoon bannaanka u bixi mayso ulbiro bakor laga sameeye qaadanaysa waalidan xataa wadaadihii duruqyinka bixin jira ninka weliga la yara ama sayidka bixin jiray bir lagu dariqasay birxijaaban la wax o dhan bay difaacaysa ayib halis wey yani ulaha noocaas waxaaso dhan iyo birahaas in banaanka laga mara wey shirkiyaad bay sal ku leeda laga fogaado daciifu lisnaad buu sheekhu lakin xadiidku xasan wey oo saxiix maxaa yeelay cillo kaloo ku jirtaaye waa lijahaalati ummi calqama yuu sheekhu ku cilaynaya waynu soo maray umu calqama inay iqa tahay ama cala aqali taqdiir saduuqa ay tahay maxaa yeelay murjana rawى canha ibnha oo calqama ah iyo bukayr ibn اlashaj baa ka wariyey bukhaarina fii صaxiix ibn xibaan iyo cijlin waxay leeyiin waa taabiciyatun fiqaة madaniya ayadii wiilkeeduna waxay ahayd min mawaali caaisha ثالثا aw raabican maalik baa fi muwaطa ka mariyey warijaalu maalik muwaطana waa kulligood iqaad wey allahuma rag dhowr laga soo reebay mooye intaa marka laisku geeyo iyaduna taabiciya kabiira ay tahay hawlaha markaan isku qabanno gabadho cilka tegeysa sidaa darteed bay culamada badankood marayaan inaan xadiidkeeda la taxsiinayo idan marka xadidku waa sugan yahay somaaliya marka waa in looga diga hawlahaas wixii lamida qurankaas baab alfa'li buu baab yahay hoodaysigii buu baab yahay ayib xadaثana muslim ibn ibrahim alfarahidi qaala xadaثana hishaam ibn abi cabdillahi dastuwaa'i qaala xadaثana qataada ibn dacaamat asaduusi can anas ibni maliki can الnabiyi laa cadwaa cudur isgelin ma jirto wey laa cadwaa cudur isgelin ma jirto wey ayib iyo walaa tiyaarata wax baasaysi cadwaha nabigu anfinayahay waa kii jaahiligu ay aaminsanaayeen maxay culum waxay leeyihiin kitaabka rabbigay iyo sunnada nabi maxamed markaad fasiraysahay waa in curfigii awdaacda iyo qur-aanka iyo axaadiista ku soo degayeen aad la socoto leanna qur-aanku ma aha shay laska tuura calaa cawaahina loo tuura ma ah ee waxaa weyaan wax jiro markaa daaweynaya idan xanuunki jiray iyo dhaqamo ee xumaaye jiray iyo balaaye jirtay qur-aanku ka hadlaayey ama nabigu daaweyne waa inaad og tahay taariikhulcarab iyo carabtooda caadadka waa inaad la socoto waxay aaminsanaayeen in xanuunku iskii u gudbo bilaa sabab bilaa qudratin min allah wamashi'ati minhu inuu gudbo oo lagu gelin laakiin in isu dhawaashuhu iyo mucaasharadu iyo kulanku uu yahay sabab min alasbaab kulligiina uu ku xihan yahay ilahay awooddiisa iyo doonidiisa iyo oo rabbi wuxuu doon fula wuxuus doonsa fulayno cuurku uu yahay iyo isku dhawaashuhu ay tahay sabab min alasbaab oo u baahan shuruud una baahan inay mawaanic meesha ka baxdo yaa ka maqnay idan taasaa la diidan yahay tii baa la anfinaya wax iskii iyo biduuni qudrati min allahi wa iraadati min mashiiati minhu iska tallaabaayo ma jiro wey tii baa meesha laga sa laa cadwa walaa tiyara wayucjibunii waxay cajab gelinaya alfa'lu asaalix hodaysiga wanaagsan nabigu waan u bogayaabu waa fiican yahay intaad wax baasaysan lahayd iska khayrayso wa hiy alkalima alxasana kelimada wanaagsan wey xadaثana cabdullahi bn muxamed bn abi shayba qaal xadaثana abu caamir alcaqadi qaala xadaثana ibn اmubaarak caliy bn mubaarak iqaة imaam can yaxya bn abi kaiir waa nin iqa laakiin yursil wayudlis qaala xadaثanii xayat الtamimi xay bnu xaabis baa loo yaqaana magaciisa xaabisku wuxu le wa maqbuul ninka asaga ana abaahu aabbihi oo xaabis ibnu rabiica loo yaqaano ayaa akhbarahu u sheegay annahu samica anabiya yaquul ayib nabigoo le laa shayun shay kuma jiro laa shaya cafwan laa shaya fi haamada waa jamcu haama haamku waa jamcu haama waana baashaad u taqaaneen gumaysta bashiindhaha burbureeda geedaha fuuli jirta ee gumaysta loo yaqaano baasha dadku soomaalidu aad bay u sharaystaan way nacab yihiin tay kaasoo horbaxdo tuuriya ka horgeynaysa ayib marka ma aqaana mafuulxumeeyo indhahan gurgurxusanay dadku ku fiirin iyo hawlahaasa ashar la baasaysanaya oo laga cararaya mise dhib kale ku sheegan ma aqaan kulley waa un la baasaysan jira lama jeclayn baasha iyada geerida sheegta meel dhihi jira ayib laa shaya waxaaba kuma jiraan wax ku jiraan iyo wax dhibay leedahay iyo waxay shimbiraha kaga duwan tahay midna ma jiraan wey filhaami gumaysta wa asdaqu tiyarati wax baasaysii ama tiyaro iyo hoodaysi midka u wanaagsanna waxaa wey u run badan alfa'lu fa'liga xasanka ah walcaynu laakiin ishu xaq wax jira wey ilu way jirtaa waa layselaysan waa lagu dhaban qumay baa jira kula tuurahaya caayinku wuxuu leeyahy ninka loo yaqaano ibnaqayim wuxuu leeya waa yani khalqiga ilaahay mid kasta wuxuu gelay muairaat sida dhirta qaarkood ay daawo u tahay oo wax u daaweyso banna aysan daawo u ahayn loo kala awood budanya muairaadka iyo asbaabta ilahay khalqiga geliya baa kala duwan idan ninkan cayntuusa dadkay durbo ku dhacaysaay wuxuu leeyahay makhnaatiisi baa ku rakiban nina magnad baa ku rakiban waana tamaac isma kari karo wuu kaa dhexbaxahaya ruux waxaa jira cizatu nafsi qabow weligii haddaad wax kasta aanu waxaadun gureeyeen ruuxna wax kasta oo wanaagsan saasu rabo mobilkan u manqaato saamaa yeeshido waxaan xageed maanta toban jeer buu ku weydiin qalim xageed keenta ilaa aad bixise ka hadhe maayo dadka damaca badan baa haaliban ishooda fushaa buu le ibnu qayim raxmatullahi alayh almuhim walcaynu ishuna xaqun yani shay xaqiiqoo jira wey balnaba wuxuu shi sal slam xadiis saxiixa ku sheegay ummadda nab maxamed waay u dhamaatay wax u badan ay u dhamaatay inay il tahay ummadda nabi maxamed waxay u dhammaan doontay u badan loo dhammaaday la ersado xabad inta marka laga soo tago inay isha tahay iyo wax lamida idan sankor fara badan iyo dhiikar fara badan iyo mid la garan waaye oo qolinqolyo ku dhacay waxaas dhan il weeye ah, lagaga tufo isha ayb ishu waa dhib badan tahay <clears throat> baabu tabaruki bilismi اlxasan inaad waswaas iyo shiki qaadaan lama bahan ood hadda ka hor tiraa may anaa garanaya ah hebel soo fiirinaye war mid hebel kuma soo fiirinaynin yani mogta haddaad waswaas iyo shiki qaaddo socon mayse qofgarir baa kugu dhici adduunko dhan baa cidhira kugu noqon asbaabta iyo ilaahay subxaana wa taala wuxuu qadar ha inkirin nin haadkarooro qofgarir qabo dayq kale ha noqona sheekh ayib adoo waxaa rumaysan haddana asbaabta qaada lawada qaado adkaartaa isku akhri isdaawey laakiin waswaaska fara badan shikiga iska saar leanna laftiisa xanuun ah marad nafsiga kugu noqonaya maya ma garan karo ma garan karo laakiin ha baarak allah fiiha yada wuxuu u bogo sida sunnada ku sugan maa allah alugu waa masala culamada ma sugna xadiidka qolyaha qolina waa sugaya dhibba ma lehe laakiin baarak allahu fiihi dheh ilaaha barakeey taasaa sugan si fiican usuga muran lahayn ayadu laakiin adu maxaa dareemi karta maaha ruuxa inaad ilaysatay inaad cawrido kaaa tiraado dadka qaarkii cawriga u yaqaanaane inaad dhamatay inaad cuntay midna ma taqaani hadhown baad ka dhex dhawaaq warnimadii waa sidee aaniyan dhexdhawaaqi waxyaabaha noocaasa ah, inta badan waxay u badan yihiin baan bay u badan yihin lanno isha inta badan haaliban jin baa qaada oo ruux kastoo bini aadama nabig wuxuu sal slam ka fi saxi muslim wahayri inuu jin la socdo ruux kastoo bini aadama jin baa la socda nabi maxamed naftiisa waa islaam idan isha adiga kaa baxaysa ruuxa ku dhacaysaa jinkaadaa raacay wadaaduu leeyihin hawlahan ku fiican jinka adig kusaraaba ishada raacay ruu isaas ugu galahaya idan hadhow adoo banaanka iska joogo geelaa iska dhaqanaya ama dugaanka dhaqanaya baa ruux quraan la saariy waxa hebel baa ka dhex dhawaaqay oo soo aniga meeshida warma waxa dhawaaqaya adiga meejinki baa dhawaaqahay khaayinkii tegey ee isha raacay ee ruuxa galay baa dhawaaqahay idan jinkuna waa been badan yihiin hadduu ka dhaha heblaan ahay hebel baan weligaa ka rumaysan allahuma inaad hawl badan hawshaa macrifo badan u leedahay mooye leanna wuxuu doonaya dadku isku diro dad qaraabo ahal ahaa oo isku fiicnaa wuxuudhi hebelba weyr wa kaa dhawaqaay idan hebelba hadda anay galay intaan dhaqaalaynay wa u qabanay maanta a dhex taagan yahay oo reerka laga dhexbixin lahay ballamka ilaha inaana kala baxay isagoo marka wuxuu rabaa jinkua isku dhufto ummadda isku diro lama rumayso sheekh bal waxaa wanaagsan inaad dhihinba yaa tahay iyo xageed ka timid iyo maaad yaa wanaagsan oo ha caba ha dhawaaq qur-aankan daldal daawey ka bax halkuu talla ma ah laakiin su-aal weydiiso oo wax sheego oo waxaa yidhaahdo ha rumaysan inta badan lann haaliban dadka isku daraan beenna waa sheegaan haddii lama ruba inaad desha heeg waa dhacdo dhowrka hor bay dhacday wadaadda intay ruux quraan saareen muui ku maatay hebel baan wadaadi quraanka mid hebel baan hebel quraanka akrinay tufay gabadha quraanka saaray mid ba hebel baan bal waa been badan yahay laska ilaali iska ilaali yaa warkaada rumaysan marbaha laakiin hadduu ku dhawaaqo hebel baan ahay dadka qaarkood rumaysanaya lagana kari maayo haweenka la boodo carruurta la boodo la dhaqaaqi maayo saan marka taa looga bada waxba ha weydin ha dhawaaqa weliga ha gubto ilaa ka bax faraha adoo bix saasaa ka fiican baabu tabaruki bilismi اlxasan wuxuu baab yahay in la barakaysto oo la wanaajisto magaca wanaagsan xadaثna ibrahim bn mundir alxizaami can macmn ciisa alqazaaz qaala xadaثanii cabdالlah bn mu'ml ضaciif اlxadiiث can abiihi mu'ml ibn wahb baa loo yaqaanaa waana mastuur asaguna mastuur aal can cabdilaahi bni saaib min sakaari saxaaba ana nebi sal slam caama alxudaybiyati nabi maxamed xilligii xudaybiya sanadkii toddobaad ahayd xiina wakhtigii dakara cumaanu cumaan uu sheegay ibni cafaan ana suhaylan ibna camr suhayl ibn camr alqurashi ninka asaga ah qad arsalahu inuu soo diray ilayhi ilaa rasul qowmu turki ayb ila ragga la diray bu ahaaye xataa marka dambe loo dagaalami gaare ilahay hawsha kala qaboojiyey cumaan ibn cafaan xadiiskiisi dheeraa ee tilmaamayey in nabi maxamed iyo quraysh dhex maray musaalaxay wada heshiis loona soo diray oo hadalka suhayl ibn camr quraysh soo direen fasaalaxuuhu buhari waa ikhtisaari xadika adi dheer ku wariyey fasaxiixi wey ayib marka buhari waa ikhtisaar inta rabidu raba inuu soo goosto laakiin macnihii guusaa u dareentay uu isku ururinaya fasaalaxuuhu waxay kula heshiiyeen nabiga calaa an yarjica inuu nabigu ka laabto canhum can alquraysh haada alcaama sanadka reer maxamed inaad badar nagu jabisay oo meelo badan ugula dagaalantay oo jidgoyo noo dhigtay oon socon weyn rafaan carabo la socota idan haddaad sanadkaa oo iska socdana intaad maka gasho iska cumraysato iska laabato carabo dhan annagu waxaan reer boqor baan ahayn oo reere diineedoo laga dambeyn ahayna waa noo dhammaanaysa ma maqasheen kuwii qoreysheed nebi maxamed baa intuu dhasha dhigtay oo iska dhawaafay oo dhoola tusay iska laabtay dib damba gabdhahana la guursan maayo cid wax naga dhegeysanna ma jiraan sanadka naga noqay dhex oo carabo inta ha maqashay inaan xogo awood leenahay oon balnabi maxamed celinay sanadka damba iska imow hana bahdeliile idan fasalaxuu calى an yarjica canhum hada alcaam wayakhluha lahum wayakhluha u baneeyo kacbada lahum liquraysh qaabila sanadka soo socda alaaa ayaam yani waxaa xadiidka asal ahayd waan yukhalluu lahum aw lilnabiy inay isaga u banneeyaan oy oga baxaan oy korkaa u baxaan almuhim waxaa weeye in saddex beri nabiga loo daayo qurayshna ay ka baxaan u nabigu cumraysto saxaabadiisu kadibna ay laabtaan wayakhluuha u banneeyo lahum liqurayshin qaabila sanadka soo socda alaaa ayaamin waa saddex beri saddex beri baan lagu bannayn oon kaaga baxayna aduu aad cumraysan adugu waxaad ku bannayn oo kacbada kaga guuri weeye saddex beri saddex bargimood baad gudood kaga guraysaa almuhim si kastaba noqoto markuu suhayl soo baxay ibn camr faqaala nabiyu nabi maxamed wuxuuhi xiina ataa suhaylu markuu yimid ayuu nabigu hadlay wey wuxuu waa kuwa ninka soo socda ninkan waayo faqiila waxaa lihi ataa suhaylun nabi maxamed suhayl baa yimid faqaala nab wuxuu hi sahla allaahu amrakum ilahay wuxuu fududeeyey arrintiinni yani wax dhiba ma jiro weeye magaciisana yaabaan ka dab qaadanaynaba asaga laga dhuxul qaadanaya waa fali yaa yimid adoo arrin kugu taagantahay xaaliyaayda bashiir baa yimid abshir baa yimid bashaar baa yimid khayrraa yimid wixii dhibko dhan hadii khayr baaba maanta waga xalaysantah soo fadhiista ayib intaasaa laga rabaa yani sida loo socdaa magaca wanaagsan loo jeclaa ee ka xun loo bedelahayey ee ku xumaa wanaag loogu bedelahayay haddana dhegtaada waxay maqashay shayga wanaagsan ba u fiican yani macnawiyaadkaada ka ahay ayib wa kaana cabdالlahi bn saa'ib adraka الnabiya bukhaari kugu day yani waa saxaabi min sakaar saxaabow baab ashum fi اlfaras faraska in la baasaysto ashum baasaysi wey fi اlfaras in la baasaysto maxaa ka jira maxaasa ka jirin xadaثna ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii malik ibn anas can ibni shahaab الzuhri can xamزata ibn cabdالlahi bni cumar wa salim ibnay cabdilaahi bni cumara labada xamse iyo saalim waa laba wiil cbdillah cumar udhw taabiciin iqaad ah can cabdilaahi bni cumar ana rasuul qaal ashu'mu xumuum wuxuu ku jiraa fi daari guriga iyo walmar'ati haweenayda iyo walfarasi faraska hadduu wuxuun baas leeyahay ama shar leeyahay haween baa u baasle oo guri baa u baasle ama iyo faras baa u baasle ayib sheekhu wuxuu uhi waa xadiidku waa shaad waana saxw lannu nabi maxamed laa shuma baa ka sugan laa iyarata tiyarata waana axaadiis ku dhow mutawaatir inay noqoto idan xadiidka marka in saa loo itbaadiyo yani waa shaad waa daciif sida maxfuudkana waxaa weye can ibni cumar wagayri in kaana shu'mu fii shayin haddayba wax la baasaystiyo shar midna uu jiro sidiisuba maba jiree fa fi اdaari wاlmarأati wاlfaras saas wey saasaa raajax wadana waxay le xadid dartiisa waxba yadhin waa shaade الshu'mu cinda alcarab ama akar اtashaa'umi cinda alcarab yani calaa caadatibu ka hadlahaya inuusan jirin waada soo cadeeyey yani marar badan ayaa wixii dhaqanka iyo caadadahaa baad ku hadli kartaa adugu adoo soo sharxay in badan inuusan u lahayn idan nabi maadaama uu soo yiri laa shuma laa tiyarata wa alfacl uu nabigu soo yiri hadda cinda alcarab wacalaa caatim waxay ku sheegaan baasaysiga carab ugu daran ee gabayahooda iyo mahmayada ka buuxa waa dumarkay baasaystaan fardaha la baasaystaa waxaa la baasaystaa guryaha ayib xadiidkaa dambaan cadayn doonaa in nabigu uusan sugayno uun anfinayo ayib xadaثna ismaaعiil ibn abi ways qaala xadaثanii malik can abi xaazim ibn diinaar abi xaazim ibn diinaar yani salma ibn diinaar taabici اljaliil can sahl ibni sacdin الsaacid ana rasul اlahi qaal in kaana shu'mu maba jiro wey wax baasaysi iyo sharaysi hadduu jiro fii shayin shay ku jiro niman waxaad sheegaysa waba kama jiraane fafi lmar'ati haweenayda haweenayda marka gormay ay shar leedahay aduu waxa ida kaanat sayi'at اlkhuluq ida kaanat ay tahay haweeney mutabarija zinadeeda muujinaysa ninkeeda aan adeecaynin dhib badan khayr daran ayb waadana waxay dhn m ida kaanat caqiima wey shum اlmar'ati an takuuna caqiima aw caqiima waxaa tiradaba maxaa loo guursadaa waxaa loo guursadaa inay taranto nasliga farabadsa loo guursadaa sidaas xadidka abu dawud keyrka ku uu nabigu ka reebay saxaabi yidhi haweeney inuu guursado nabi maxamed islam baan soo arkooda aad u qiimo badane ma guursadaa laakiin xuu nabi maxamed ceebtooda waxba dhali mayso waa naag laakiin ree hebeo la yaqaano royal family ka dhalaatay oo xoolo badan laho quruxsuna cajab qabta laakinaha laa talid nabi wuxuu yidhi ha guursanin wuu ku celiyay mar labaad ha guursan mar saddexaad ha guursanin ayib idan shumiga taa weye dheen culamadu duurki hal la biday nabigu u yidhi sal slam meeshuu nabigu ka diiday ee diiday baa ku jira bay dheen xaggaasay wadadana ka qaatay dhibba ma laha aw meesha dambegeli fa fi اlmarأati wاlfaras faraska shumigiisuna waa maxay waada waxay dhawaa inuu jawgu noqdo aan kaa dhaqaaqin faraska in la cirbiyo oo kaco waxaa lagu talagalay u ragga bacsado oo miduu jeeniya ku dhuftay iyo miduu qaniine iyo miduu derdere u noqdo oo wixii loogu talagalay sida logu horgoba lagu soo qabto oo gurif lagu kiciyo haduuba dhaqaaqi way ilitaankii xakamaha gooy maxaad ku samay taaba dhaqaaqi waay marna baqle ku kaatuuro marna aad ka fanaynto idan faa'iida male markaaso kale maadana waxay dhaheen saa ma ahee farasku waa inaan lagu duulin waa inaan meelaha kuu joogo oad ku xaragooto ood eh, ku damaashaad ood ku fishlayso wey oon lagu duulin oon gaalo lagu jebin halaa shumuhu idan marba haddaan faraska lagu duulayn oon gulif gaalo lagu gelayn oon gaalada eh, beerkay baacud kala goyayni waa faras baasisdhaaf baleey lanna xadiis baa caddaysay in maalinka qiyaama kugu noqon doono cadaab faraskadaa u samaysata khuyala iyo fakhran iyo hebel faraskiisi iyo gamaankiisi weeye oon marnaba lagu duulayno xaq ilah lagu anfinaynin cadaab ku sugaayo wey idan halkaas wadaadana maraya waana sida loo badan yahay iyo walmaskan xadiiskanle waxay tilmaamayaan daabadu waxay shumilad idaa kaanad baii'a markay socod gaabantahay safarka iyo ciidanka aysan ku gaarsiinaynin ayaa dhib baa ku jira almia waxaa tiradaa oo markuu joggo socod gaaban yahay ama oradka yar yahay ama markuu aan lagu duulayn aan lagu halgamayn iyo walmaskani guriga guriga gormo shuumi leeyahay bidhan wadaad waxay leeyihiin waa marka deris xun aad leedahay suu ljiraan idaa kaanat sayi'at aljiraan hadday noqoto oo deris xun balaayo sawacan qaylo heesiyo bug caruurta baxda lagaasoo dilo islaanta marka hadda la qabsado oo intaad suuqa jirto tolka qolyihii maxay samayn doonaan war carurta talo maanta maxay ku hargashay islaanti ah, oo qolol fara badan leh meelaad geyso meelay qaraabo fariisato meelaad ku nafisto ayib waa ah, oo nusuus baa tilmaamaysa in gurigu markuu waasac yahay khayr badan yahay haddana waxay leeyihin waa marka derisku wanaagsan yahay taaska nusuus baa tilmaamaysa ayib almuhim oo kaasa maxaa dari sheekh marxaba maskan maskan iyo nairobi lagu rafaadsan yahay nairobi lagu rafaadsan yahay sheekh rafaad xadaثna cubayd الlahi بن سacيid abا qudamة ثiqة imaam qala xadaثna bشr بn cmr الزhrاني ثiqة ma'muun qala xadaثna cikrimaة بn camaar wa ثiqa aw صaduq lakina xadiiثhu can yaxya بn abi kaثيir ضacfi baa ku jira lakin hadda xadiidkiisi ma ah can isxaaq ibn cabdالlahi bn abi طalxata can camihi anas buu ka warinaya adeerkii cabdulahi bn abi طalxa waa wiilkii anas soo qaadi jiray oo muslimiin usoo dhiibtay ee sida khatarta ku cawlgeli jiray ee nabi maxamed ugu ducan jiray waad garanaysaan ninkii wey ninkii wiil dhalay wey marka adeerkii oo anas wax ka warinaya can anas bni maalikin qaal qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi yaa rasuulka ilaahayow inaa kunaa fii daarin inaa anagu kunaa waxaanu ahayn fii daarin guri baanu deganayn yani guriga way iibsadeen way degeen kasra waxaa badnaa waxaa guriga ku badnaa weeye markaan deganayn fiiha cadaduna guriga aan degnay iyo gurigaan eejabadaanu degnay waan ku tarannay caruur badan ba baa noogu dhalaatay nin naga dhintayba waa la waayey fiiha amwaaluna hantidana waa badatay xaafid waaga deganaa guriga ah islaamtu wiilin bedhelaysa wax xanuuna ma jirin caruur dhakhtar la geen ma jirin korun baan u socdayba sidii ninka ree macalin ilaahu kor baad noo waday dhegtiisa ku ruqin buur dhegtaan haysaaye ilahdiisa ku ruqin buur bmanaa hebel ilahay dhegtu hayaa marka la waxaad kor u socdo weligaaba balaas un dhegtiisa ruux la bixinayo kor loo wado addunya laga dhex saaraya u socota marka nin caamaya ah wuxuu ilahu dhegtan haysaaye ilahdiisa ku ruqin buur hmm. isa kuu go'in wey ayib bimacna wuxuu ujeedaa ilaahu naxaskooda madaxna sii dayni bu ujeedaa laakiin macnaha aan ficlayn baa ku jira marka koowaad wa kafara fiiha amwaaluna fataxawalnaa waxaanu u wareegnay daartii baan ka guray ilaa daarin ukhraa guri kalaan degnay jabo kalaanu degnay faqalla waxaa yaraaday fiiha fi daari cadbina waa la dhammaa waa la laaday nin dhinta iyo mid dhuma iyo mid la waaya iyo mid segseega noqon faqalla fiiha cadaduna waqallad waxaa yaraatay fiiha fi daari amwaal xoolihii waaba dhammaadeen ibir idan nabi maxamed meeshaan iskaga cararaw laasuuma nabiga socon mayse daantan ka hadal wey gurigan muxuu ahaa aanu eednay hadda ka hor mid baan soo maahayna kana waanu eednay nabig wuxu sal sl rudduuha celiya way guriga iibsadeen buu ahaa riwaayad kale xadiis kale caddaynaya can asaxaaba alaakhariin nabigu marka be iska iibiye buur rudduuha celiya wa fii bacdi ariwaayaat daruuha daruuha an ilaa ka ruduha baad ii qoran ruduha waa macno saxiixa wey maxaa yeelay nabigu inuu yidhi iibiya baa sugan oo xadiid kale ku sugan tahay awal wuxuu dacuuha ka taga iskaga guura wahiya damiimatun aydiya maymuuma culama waxay leeyihin kulligood ibnu cabdilbar xaab xajar dahabi ibnu teymiya ibn اlqayim iyo shekh kulli waxay leeyihiin waxaa weeyaan maadaama idinku aad dhibsateen xirmada u fiirso guri waa dhibsatay way aamineen qoyskan meesha in laga soo gaaray doqona qufacda meel laga raacayna mooyi meel laga soo goyna ma ogo kala wey waxaad aamintoo ku gala haddii lawaa fadhi kama dhaqaaqis ku rafaadi dayqu nafsi xanuun baad ka qaadiba wixii laakiin adoon aaminin oon iska dhaadhicinna haddaad ruuxa rasuulka weydiin lahayd nabig wuxuu koran lahaa laa shuma halkaa deganow laakiin w way u teegeen waxay dhan guri baanu ka guuray guri fiican ba ahawe macnuhu kaanu nimid waanu eerna nabi maxamedow dhibku waa guriga nabigu hadduu odhan lahaa sii deganaada halkaa fadhiya weligeedu intay qadarkuna u socon lahaa iyaguna waxay xirsan lahaayeen gurigaasa weligiiba idan wa min luطfihi wa raxmatihi wa ra'fati nabi sal slam wuxuu yidhi iskaga guura marka waxa laga dab marar badan adoo wixii aaminsan inta waba ka jirin ruux hadduu iska dhaadhiciyey inuu meesha eeday iskaga tagdhe una sheeg inuusa waxa waba ka jirin laakiin maadaama uu marad nafsi a qaaday oo shoogii waswaas qaaday iskaga tagdhe bal ka daldalo daruuha ka taga weeye wahiya damiimatun ay madmuuma wاdamiim alqabiix اlwaj macnuhu waxaa weeye maa dumtum antum daamuuna laha wada caayaysaanba dhibkao dhan baa u tiriseen inaad sii joogtaan ood fadhidaan oo deganaataan waxa xigmaa kuma jirto iskaga taga marka saas wey ee maaha nabigu inuu sugaayo inay daartu tahay dhibka iyado inay ka dambayso macnaha aad waxa u faahfaahiyey ninka loo yaqaanay iyo axaadiista kutub o dhan ba sheegay ibn cabdilbar tamhiidka mujaladka labatan iyo saddexaad laba boqol iyo labo mawsuucat shuruux ilmuwaطa marka loo laabto ayib qaala abu cabdilah maxamed bin ismacil bukhaari ah wa fii isnaadihi nadar xadiidka sanadkiisa far baa ku godan bool waxaa mashhuura cinda mutaakhiriin bukhaari hadduu yahda fiihi nadar ama fii isnaadihi nadar inuu yahay jarxi iyo tadciif shadiid ah laakiin arrintaa ma sugna arrintaa ma sugna bal waa waa tadciif aan sii xoog aan shadiid ahayn sida marka la taxqiijiya masalada ayada culamadu waxay leeyihin wuxuu tilmaamay bukhaari cikrim ibn camaar buu ku dheganya cikrm bn camaar buu xoogo durahaya sanadka ninka wada taabto ma laha laakiin sida raajix cikrm bn camaar xadiiska waxaa la daciifiyaa markuu yahay min riwaayati markuu yahay cikrima can yaxya bn abi kaiir maadaama markuu xadidku uusan yahay can cikrima can isxaaq bn cabdillahi bn abi alxa idan wax dacfi xadidku ma jiro idan saa darta shekh wuxu wa xasan si kastaba noqotay dacfi hadda xadidka lagu tuuraayo ma jiraan lakin fii sanadi nadar waa maxay ma sii xoog badno xasan wuu noqon kara waana siduu sheekhu maray wey raxmat ullahi idan saasaa loo jeedaa baab lcutaasi buu baab yahay hindhisadii buu baab yahay xadaثna aadم بن iyaas alcqlاni qal xadaثna ibn abi dib maxamed bn cabdرaحmaan maxamed bn cabdiraحmaan bn yaزيid bn abi dib alfaqih alimam ثiqة اxaafiظ qaala xadaثna saciid rgu ka la xabsaday shaafici wey leyt ibnu sacad iyo iyo ibn abi dib dhaafidda ay dhaafeen eanan la kulmina wax ka werina ama aanan wax ka qaadanin aad ba uga xanuunsan jiray labadn aad u jeclyahay labadan fuqahay ayna mancu lcuus ayb xadaثna saciid ibn abi saciid almaqburi an abiihi abi saciid can abi hurayrata can nabiyi qaal ina allaha yuxib alcutaasa ilaahay wuxuu jecel yahay hindhisada maxaa yeelay nashaad iyo firfircooni bay ku gelinaysaa hawaskaaba kaa duulaha adoo xoogo indhahaas ku haysto indhahaas daba laba kor aad ka sii dayso waxaa kaa kacaya <laughs> wax badan ba qolof weyn ba duuli wax kastoo marka ruuxa muslimka uu ku helaya nasaad iyo firfircooniy inuu rabbi xuso cibaadaysto oo nashiid u noqday shareecadu way jeceshahay hadduusan shaygu muxaram ahayn wayakrahu rabbi wuxuu necab yahay atasaaub hamhaamsiga ama halaaqoodka waxaa tiraadaba soo isku mid un maaha ayib halaaqoodka sii daran baan u malay mise waa isku mid isku macno un wey ya maxaa dhaha afka la kala qaado un wey waaya faidaa caisa hadduu ruuxuu indhisoodo oo faxamid allaha rabbi ku mahadiyo faxaqun calaa kulli muslimin ruux kastoo muslim waxaa xaq ku ah samicahu ruuxaa maqla hindhisooday an yushamitahu inuu duceeyo xadiidkan waa cad yahay nas sariixa weeye ruuxa muslimka ah ee agtada ku hindhisay inaad u ducaysa waa fardu cayn waajib wey fardu kifaaya xataa ma ah kulligii waa inaad tiradaan wey hal nin kuma fil hal nin kuma fil kulli waa inaad yarxamuka allah daaray dabal ilaa waxo dhanba maxaa yeelay xaqun baa meesha taalla calaa baa meesha taalla intuba waa siyaq ku wey wujuub ku wey wa ama atahaa'ub hamsiga soo ma aha fainamaa huwa min ashayaan shayaan buu ka yimaadaa falyaruddahu ruuxu ha celiyo ma stadaca intuu awoodo intaad awoodu karto gacanta afka saar codkana celi afka uruuri isku celi inta awoodi karto falyarudda ha celiyo hmaamsiga ma staaca inta awooda faidaa qaala hadduu yidhahda haayda af kala qaado oo dhawaaqo daxika minhu shayaan waa ciyaal suuq mogta baalku hayaanka ciyaal suuq wey haddaad markaad haata af kala qaadida shan wuxuu kugu qosti qos walba dhacaya lanna asaga wax ka dambeeyeen cajiskii waxyaabahan hawaska fara badan dhibka odha asaga ka dambeey idan markaad marka intuu kaga farxash aad ah dhawaaqo af kala qaadood aad moodisa wax qaliinhaya u kugu qoslahaya markasuusa kugu qoslay shaydaankaad u kaalmayn ila shaydaanka inaad ka farxiso kugu qoslay darkeeda kaalmo wey waad u kaalmaysa lama ogolo waa in waxaa weya laga soo xiro waxaso dhan ba la doonaya celi codka isku celi gacanta afka saar waxaso dhan celi baa la rabaa xataa hidhasa laftarkeeda in iska dhawaaqo hindhela la yihahdo dadka laga nixiyo lama rabo sheekh sida reeyowe galbeedkana nafta dadka keliyahaas ah ismadoobeyn oo asagoo halkan fadhi hadduu hiniso naftu iska qaadahaya inuu shanqarayn kale maqli ma ayib haddana sori ba kule sori maxay tahay ee berihiisa baleeg iskusbi iyo sori waxay noqotay almuhim dhaqankan hadda soomaali baa qaatay meel la idma indhahaasa nin saasa kacay iska odaa yurub iyo galbeedna warkood guddaa kuwa hadda halka joogan ka hadlayna hawsaa lama maan sori walaag iskusbi wax kama jiraan sofnasibu kuleeyay sori yani waa kaa naxiyo wey ama waxoogo waxaas waxba kama jiraan sheekh aad miyaa loo dhawaaqin nicmadan aad yaa laiskugu celin faraha lasmadoobin ayib waxa adiga kaa soo baxaya ama maxaan ku dhahay qoyaanka ana dadka inuusan gaadhin ka ilaali ayib laakiin sorry iyo excusme waxba kama jiraan baabu ma yaquulu idaa caطisa wuxuu baab yahay ruux markuu hindhisado wuxuu odhan lahaa xadaثna muسى بن ismاعيل التبudki can abi cawاnة وضاx اlskri can caطاء ibn الsائب صaduq اkhtalطa في akhir cmri abu cawaana bacd ااkhtilاط wax ka wariye abu cawaanana bacd الاkhtilاط wax ka wariya can سacيid بn jubayr الtaabici الjليil can iبni cabاasi qaal إida caطisa أxadكم midkiin hadduu hindhisoodo iبn cabaas waa mawquuf xadiidku qaala ha yidhahda wy falyaqul alxamdu lilah ilahay baa mahadla ha yidhahdo ku mashquulinhayaa ruuxa muslimka khayr ma aman kartaa adoo khudbada dhegeysanaya ruuxa muslimka adoo khudbada dhegeysanhaya khayr ma amri kartaa amr bimacruuf waajib ma aye haddaad ansi tiraado yaa la diiday iska daa marka rumay warkii jooji ayib marka taqdiimu alwaajibaat ba lahaa xilliga waajibka taagan waa istimaacu alkhudba walinsaat ilayha wy ama amar bimacruuf iyo rumayga iyo waa khaarij alkhudba ama qabla alkhudba lagaaga baahan yahay haddii wax kale waa ishaara la ogol yahay bacdu salaf ay fasaxeen ayib mhm. mhm. bacdusl waxay fasaxeen ruux inaad qabato ood hal gacan ku qabato lakin hadalka mamnuuc waa soo siisuba mhm ciid tirdu id waa hawl kale w tarfiif ad oga jeeda ay hagaajisa wey laakin waa min baab alamr bilmacruuf marka hadalkan ujiy alcaalamiin alxamdu lilaah rabi alcaalamiin raaci malagaa kuu raacinaya faidaa qaala markuu ruuxa muslimka idhahda rabi alcaalamiin yani nacmas wuxuu leeyahay waxaad raacisaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin laakiin malaga kaa bogsiinhayo marka alxamdu lilah t oon rabbiba gaarinba malagaa wuxuu ku leeyahay oo ku laqinhaya rabi alcaalamiin soco hore soco rabbicaalamin ku dar adnagaa ku darta waxaa tii rabb alcaalamiin qaala malak odhanaya yarxamuk allah halkaasaan rabay inaad istaagto intaasaan kula soo soo gaar meeshii lagugu ducayn laha alxamdu rabbi alcaalamiin sida ibn cabaas iyo ibni cumar iyo kheyrkoodba arrintaa aad bay mashhuur oga tahay inay odhan jireen markay hindhisoodaan alxamdu rabbi alcaalamiin israaciyaan laakiin inta nabiga ka sugan waa alxamdu lilah kole xadiid marfuuco saxiixa israacinaya ma arag baan filahaya mhm adwaa dhihi adwaa odhanaysa in lagu duceyn ba la diidan yahay dad kalan baa la diidan yahay mhm. haddii adoo salaada ku jira adu waad waad xamdiyi kartaa adu waad kartaa laakiin dadka kula tukanayaay ee salaada ayagana ku jira yarxamuka alla kuma dhihi karaan hoos bad udhhosbad ba ku jirtaade alxamdullah hoos udheh ugu filan laakiin dadku ayagu yarxamuka allah kuma dhihi karaan shaaficiyadu mutaakhiirta waxay leeyihiin waxaa la odhan karaa yarxamuhu allah kaafil khidaabka laga leexan bay leeyihin waxa la diidan yahay waa khidaabka kalaamu bani aadam baa layi in salaadu waa tasbiixi dikri walaa yaslixu shayun min kalaami الnaas kalaamu naaskana waa takhaadub keliya mukhaadabada wey damaa'ir khidaab in la isticmaalo lakin haddaa tirada raximah اllah ama aa tira yarxamuhu اllah waxay dhan waa fasaxan tahay aba kuma jiraan sheekh ama damiir اlhayb isticmaal ama khidaab isticmaal ninkan allah laysa annagana waa laysa miya managa noo dur xuli sheekh inaad ninka allah layso iska cadda ama ama hayb isticmaal meesha ajnima ka shaqayn maayo sheekh sunaa meesha taal lama ogolo sheekh ayib ama adu haddaad adoo salaada ku jira hindhisooto nin banaan aan tukayna kuu duceeya lama diidana taas waxaan ka leedahay dadka salaada kuda jiraan ka hadlay ضaciifu اlisnaadi mawquufa wغayr waya marfuucan waisnaadu haalik sax wey laanna maxaa yeelay caطaa ibn saabina waa mukhtalط abu cawaanina bacda اkhtalad wax ka wariy xadaثna muسى بn ismاعيل التbudki qاal xadaثna cabdالcaزيز بn abi سلمة almajishun almadني alفقيه alimam الثقة qاl xadaثna cabdالlah بn dinar min ثقاء التاaبعين can abi صالح السمان ذakwan can abi hurayرaةa can النabiي qaal إida caطisa ruux hadduu hindhisoodo yarxamuk الlah falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilah ruuxa alxamdu lilah yidhahdo faإida qaala sidaa hadduu yidhahdo ruuxa muslimka ah falyaqul lahu akhuuhu waalkii ha u dhaho aw saaxibu ama saaxiibkiisa la jooge la socda yarxamuka allah rabbaa ku naxariiso faida qaala lahu yarxamuka allah haddii ruux muslimka uu kuu duceeyo yarxamuka allah ku yidhahdo falyaqul aduguna hamaxaasaagina ducee aduguna waxa laga raba inaad ducayso falyaqul yahdiika allah rabbi ha ku hanuunsho wayuslix rabbi ha hagaajiyo baalaka yani xaalaka xaalkaada arrimaha rabbi ha ku hagaajiyo ayb allah ha ku hanuuniyo yani waa waxaa la rabaa dadka muslimiinta wanaaggan isdhaafsadaan baa la barhaya lakiin indhaha hoosta laiska fiiriyo laishabaaro laiscmaaro meesha lama ogolo shek ayb qaala abu cabdilaahi wuxuu yhi abdabdillah albukhaari maxamed ibn saciid asbatu maa yurwa fi hada albaab hada alxadiiث aladi yurwa can abi salix xasan maanbus baabu tashmiit acaadis axaadiidka ku soo arortay xadiidka ugu sugan ugu saxiisan xadika abi hurayra xadii abi salix asamaan can abi hurayra kuu sheegay asbatu maa yurwa waxa la weriyey waxaa ugu sugnaasho badan fi hada albaab baabu tashmiit alcaadis hada alxadiiث w aladi yurwى can abi salix asamaan marka abi salix asamaan cabdillah bn dinar ha ka wariyey ama taabiciin kale ha ka wariyeen ama atbaacu tabic ha ka wariyeen xadiidka ku wareegaya calى abi salix asamaan can abi hurayrata ugu saxiisan bu bukhari ku yidhi ayib asixiyadu ma diidayso in saxiix kale uu jiro yani waa baab alarjaxiya raajix iyo arjax oo kale un wey asax iyo saxiix baabu tashmiit alcaaطis ninkii hindhiso in loo duceeyo laga farxiyo ayib xadaana maxamed bn salaam albikadi qaal ahbarana fizari marwan waxaynu soo baranay fizari hadduu bukhaari idlaaqa fi ladab inta badan waxaynu soo inuu marwan yahay dabaqadana dhaco abu isxaaqna waa dhaca dabaqada waana rijaal asitoo dhan buu noqdaa laakiin ninka ku caanbaxay inuu yahay sheekh maxamed bn salaam albikadi waxa weya marwan ibn caawat bukhaari intaynu soo maray adabka fizari hadduu yahay marka la fiiro wuxuu noqon jiray marwan asagaas wey haddana maxaa yeele kutubo kalaaba caddeeyada can cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibni ancum alifriqi waa suu lxifdi ninka ama sayi xifd axmed shaakir iyo keyrkiin waaba leeyihin niman baa ka xadgudbay laakiin inuu daciif yaa loo badan yahay qaala wuxuu uhi xadaanii abi aabbahay baa ii warramay oo dee ziyaad ibni ancum alifriqi waa isagoo iqa ah ama saduuqa annahum ayagu ziyaad iyo rag badan oo la socoo saxaaba ay ku jiraan kaanuu waxay ahan huzaatan fi lbaxri dad bay ku duuleen duumay qaateen iyo maraakiib badbay ku duuleen zamana mucaawiya bn abi sufyaan xilligii mucaawiya bn abi sufyaan uu ahaa madaxweynihii muslimiinta boqoradii muslimiinta meesha ka bilaaban weye muluuklmuslimiin meesha ka bila malgii u horreeye muslim ahaa wey ee soo mara adduunka raggii ka horreeye khulafay ahaayeen khulafay ahaayeen calaa ariiq calaa manhaaji nubuwa amaa mucaawiya asagu xukunkiisu isagoo dhan khilaafu nubuwa ka ahaadana xoogogu shaa'ibatu mulkin baa ku jiray lakin waxaa mutafaqa cinda almuslimiin wاlculamaa inuu ahaa acdalu melikin fi lislaam soo mara boqor muslimiinta soma ninka ugu caadilsanaa oo ugu khayr badnaaba cala ayib ama cumar bin marka la gaaro binisbati ilaa reer bani umaya oo saxaabigaa weyn uusan ku jirin buu u khayr badnaa laakiin lama raba la simi mayno saxaabi iyo taabici simi mayno ayib saasuu ibn tamiya raxmat ullah iyo khayrkii ba leeyihi inuu ahaa acdalu melikin iyo axsan iyo ninka u khayr badnaa inuu yahay cadaynaya l marka loo firiy muluku muslimiin o dhan asaga siiradiisa loo firiyaay cusur mucshaar ma gaadhaan bu le laakiin asna wuxuusan gaari karan khulafadii ka horreysay ayib aad aad ba way ku jirtaa laakiin marka loo fiiriya hadda mogta xasana wuxuu ahaa bayna dulmin ninka asagoo mogtahay eh, aad u qiimo badan haddii fajaro xaggii xaggaba ay ka yihiin ama niman jawaro ah horena ay ka yihin gadaalla ka yihiin aduu waxaad noqonaysaa waxaad noqonaysa sahmi baad noqonaysaa laakiin mucaawiya waxaa isagoo hadda yar dhibay waxaa weeye waxaa ka horreeyey rag kulligoodba xidhiga ah oo ummadda nabi maxamed nimanka u khayr badnaa ka horreeyey taasaa marka marka asagoo raggoo ka horreeye loo fiiriyo ayuu noqon hayaa xoogoog mucaawiya mulkigiisu waa laga wanaagsana laakiin maa bacdahu marka loo fiiriyo wuxuu noqonaya boqolka adin waa ugu qiimo badnaa marka muqaaranadaasa meesha ku jirta fandama markabuna markabka wuxuu ku biiray ilaa markabi abi ayuub alansaari markii la tegey meeshii xeebta ahayd ee burusinka la dhiganaya yaa markabkii abu ayuub uu saaraa iyo markabkii ziyaad ibn amco afiiy uu saaraa baa isu dhowaaday isku meel bay ku birosan xidheen falamaa xadara markii la gaadhay khadaa'unaa qadadeenad xilligii la qadayn lahaa arsalnaa ilayhi waan u furan dirra waxaan abu ayuub noo imaad nala qadaysidi saxaabiga lagu dagaalamayaa waayeela markaa duulahay sagaaشhan jir asagoo duulahay caruurtiisa waxay ku dhaheen aabbo waad waayeeshaadda cimri baad maraysaa annagaa kuugu filano gabaa kaatuur waagana qolyahan atraagta baa aabba iyo eeraniinta wax yar ka harsanaa oo laisdaba raacinay qustantiina xaggaasaa loo socday aabba waayeel baad noqotay xujumahaada waad soo gudtay intaad nabi maxamed inu surayn kartay diinta waad soo qabaatay annagana uda hawsha suuratu tooba ayada ku jirta buu ku akrin jiray infiruu khifaafan waiqaalan wajaahiduu fii sabilah biamwaalikum anfusikum anoo khifaafa fudud oo wiiliinoo duulhaya oo sidii leebkii duulhaya dhan waan soo halgayay buui anoo waayeela wada sanqarhaya markaan ka cahay oo aan waxba qabsan karinna inaan duulaal rabaabu faraskii igu xajiya haddaan ka dhacnay qaabta waa ka joojiye ayib halkaasay maraysa maanta waxay maraysaaba in jihaaski halkanka laisku diraba oo laisku jarxiye hebel fulan ibn fulan jihaadi wey majruuc inahu jihaadi rayman weydiye way ku jarxiyeen ragga shaamugulka wuxuu ka tegey way ku jarxiyaan wadaadku waa jihaad bay ku jarxinayaan fulaan min fulaan waa nin waxaa weeyaan faasiq wey liannahu jihaadi yaxya alxajuuri war dhammaaday wey marka adduunkiisu isu bedelay ayaad dareemi kartaan in jihaadi ruux lagu jarxiyo u noqdo jarx <laughs> fii diini rajul ay noqotahay waa musiiba musiiba wey aniga kulley reer damaj baan ku aqaana goobjoogna ahaa in badan ayagoo aan dhegeystay cajilahooda goob ana xaggana fadhiista ayb ama ummadda kale waa ka muuqata wasal iclaam ayb manhaajda carbeed baa laga saaray maxaad ka sheegaysa manhaajta tacliimka carurta la barahayey yani alwalaa walbaraaga carurta lagu tarbiyinaya laga saaray manhajtooda manhajka tacliimka o dhan ba laga saaray kuweyt iyo meelo badan laga saaray mhm. Mhm. Mhm. bas war iska shuuci mogta kuwii sheeganaya inay ummadda wax ku dhaqaayeen o dhaamaan baaba mar hore ka saaray al abdilla ba isku dhace almuhim waa fidna jirto wey fidn meeshaa ka jirto wey almuhim falama xadara khadaa'una arsalla waanu u ilayhi ilaa abi ayuub faataana waa noo yimid abu ayuub faqaala wuxuu hi abu ayub dacawtumuuni waad i yeedheen wa ana saa'ima anoo sooman salafku waxay dhaqan u lahayen markay hataa halgamayan way soomi jireen isagoo saa'ima ruuxii haddana halgamaya wuxuu rabaa inuu jamciyo laba xasano jamciyo xasanat اljihaad iyo xasanat اlsawn saa'iman mujaahidan buu rabaa inuu jiido allahuma markaa inay ka baqaan inuu cadowgu ay halgami waayaan oo gaashadu ay u adkaysan waayaan ama ay ka daciifaan ragga la dagaalankiisa falam yakun lii budun min ujiibakum falam yakun ima ahan lii aniga budun naaran meel aan kaga baxsada ma helin buuri min an ajiibo idin imaado marba qad iyo dhehada dacwada inaan ajiibo raashiidan waxaan u cuuni karin u karin waan soo marnay waana seeridan waa yeel hadday taabiciya raali ahada liannii samictu rasuul allah yaquul waxaan maqlay buu nabi maxamed nabi maxamed waxaan u imid oo haddaad sooman tahay adu ayuu maxaad iskaga joogi meesha ku jirtay ma ogtahay waxaan u imid oon idin ajiilay liannii samictu rasuula yaquul ina lilmuslimiin muslimku waxaa u sugan calaa akhiihi sitta khisaal lix arrimood baad igu dul leeda haddaad muslim tahay waajibatun weliba waajib ah in taraka hadduu ka tago minha min asitti shayئan faqad taraka xaqan waajiban liakhiihi calayh lixdaa mid ka mid ah haddaad fulin weydo waajib laguu lahaa oo walaalkaa kugu lahaa baad yaad ka gaasirtay meel kaga dhacday faqad taraka wuxuu ka tegey xaqan buu ka tegey xaq waajiban waajib ku ahaa liakhiihi walaalkii u waajiba calayhi cala shasi ugu waajiba yani inta ah khisaal waajiba in taraka minha shayan faqad taraka xaqan waajiban liakhiihi calayh waa ziyada munkara zaadaha cabdiraxmaan ancam alafriqi xadiid abu hurayra meelo badan ba ku yimid ayb iyo keyrkiiba macaani badan baana ku timi saxaaba badan ba xadidka warisay oo abu ayub iyo abu hurayraba waa wariyeen iyo keyrkoodba iyo ibni cumarba laakiin intan ah lix khasladood lixda lama diidano laakiin intaasoo qodob waa waajib haddaad mid gaasirtana waa xaq waajib oo halkaa kugu laha ood gaasirtood meel kaga dhacdo ood ku gabadfashayna intaas waxa wey waa daciifa ziyada munkara sheekana waa qaban doona ama inta kale xadiidku waa saxiix taas las ma inta kalena suganta kow xaqa koobaad yusalimu walaalkii wuu salaamaya caleyh dushiisa idaa laqiya haddaad walaalkaa la kulanta salaam ayib wayujiibu wuu ajiibu wuu yeelaynaa dacahu hadduu u yeedho haddaan qadi iyo welime iyo cursi kuu yeedhno waga iman wey wayushamitu wuu u ducayn idaa catisa hadduu hanuunsado wayacuudu wuu booqan idaa marada hadduu xanuunsado jirrado wayaxduruhu wuu ka qaybgeli geeridiisi iyo duugitaankiisa iyo xabaalidiisa idaa maata hadduu geeriyoodo wayansaxu waa u naseexin waa la talin wey u khayrmiri meeli naseexadu waa ina ruuxa talooyinka meesha ku jira midda u wanaagsan u qiim badan u sheegta wey saa waad samayn kartaa tanna waad samayn kartaa tanna waad yeeli kartaa intuba waa laakiin aniga waxaa ila qiim badan waa inaad sheegto wey haddii kale khaain baad waad khaainta walaalka wayansaxu waa u nasaxo ida istansaxu hadduu eh, tala weydiisto ida istansax hadduu la tashado wey haddaad ila tashato waa inaan sida khayrka kuu sheego qaala wuxuu yihi eh, eh, taabicigii wa kaana macanaa waxaa nala socdo ciidan ka mid ahaa rajula mazaax nin kaftan badan nin ximaar badan ba somali kaftan badan baa la socday masax yaquulu wuxuu ku dhihi jiray lirajuli ninba wuxuu ku dhihi jiray oo asaaba acaamana raashinka naga asiibay riwaadka waxay cadda waa ninka khasnajiga u ahaa ciidanka socda ninka u ahaa saadhaya saadkii raashinka hayey ciidanka u hayey weyaan asaaba acaamana yan nala cunay ma aha asaaba acaamana raashinka naga asiiba ama wax ku cunay ama ninkii raashinka hayey ee khasnajiga ahaa saadhayaha ahaa ayuu wuxuu ninkaa kaftanka badan ku dhihi jiray jazaaka allaahu khayra wa biraa mogtahay marmar baa mogta sheega khayrkaadi lagu cilaan ka xanaaqi yani intaasuu ninka dhibsadayba ninkii khasnajiga ah ee sanaye ahaa ninka ximaarta badan ee kaftanka badan markuu dhaa jazaaka allaahu khayran wa biran ayuuba ka xanaaqahayaaba lanno kaftankiisa badan iyo ximaartiis xogay inuu xumaan oga jeedo oo u dulxulahayo bimacnaa waxaad u jeedaa weeye bakayl baa yaa tayeelow waad gacan adag tahay naftaad naga goysay waa nagu dhali raashinkaa nagu dishay ama si fiican baad maanta u qabaysa hilibkaa dhamaysatay yani wuxuu ka caranaya ninka inu u qaranayo jazaaka allaahu khayran wa biran khayr iyo samafal baa rabbia kugu jisay faqadaba cali ninkada xanaaqida ka cadhooday xiina waktigii akara ninka mazaaxa uu ku badiyey arrinta ayada calayhi cala rajul aakhar faqaala liabi ayuub ninka abiayuub buu u tegey wuxu abi ayuubow maa taraa fii rajulin nin maxaad ka leedahay nin maxaad ka leedahay idaa qultu lahu haddaan ku idhaahdo jazaaka allaahu khayran wa biran haliba wa shatamanii nin markaan u duceeyey caado xaggana caban bal sidha agu saxaabiyo faqaala abayub wuxuu ihi inaa kunaa naquul waxaanu dhihi jirna haddaanu saxaabannahay ina man lam yuslixu alkhayru aslaxhu shar khayrku ninkuusan anficin shar baa anfaca khayrku ninkuusan anficin shar baa anfaca shan niman kaa celin sharci kaama celiso ma yihahdaan an niman kaa celin sharci kaama celiyo ayib warkeedoo kara wey eh, wixii qabow kugu deeqi waaye kuweelba kugu deeqana wa yihahdaan hawlo badan meesha ku jira marka saxaabigu wuxuu hi inaa kunaa naqul waxaan dhihi jirray ina man lam yuslixu alkhayru khayrku ruuxuusan wanaajina oo khayrku usan anficin aslaxhu sharu sharka anfici waa sax hadduu imaamka kuwaaniyo culmada kuwa hadla war waxaan iska daa warkan samee warsiyaan oo lagu kari waayo oo maalinka dambe aad khalad soo gasho waa lagushaagi tacsiir baa ku taalla ushaa ku hagaajin kitaabka qur-aanka ninkii lagu kari waaye seef baa lagu kari ayib wuxuu leeyahay naseexada qabow ninkay anfici weydo oo jaaxid noqdaaye yuslixu alxadiid ilbaard inwasiir xadiid baarid ah yani seefta waa qabowda mogday seefta way qabowdahay laakiin afkeedaa kulul waranku wuu qaboy hadii lakata waa qaboya laakiin caadhisaa kulul marka wuxuu ihi bir qabow baa anfici bu ninka asaga ayib si kastaba noqotay saasuu saxaabigu wuxuu marka eh, eh, abu ayuub faqlib calayhi u bedel buri rog ducadii horaar u bedel faqaala lahu wuxuu ku yidhi xiina ataa markuu u yimid jazaaka allaahu sharan wa caraa ninka masaa ah, kabtanka badnaa ah, nin harhaya maaha wuxuu hi jazaaka allahu rabbaa kugu abaalmariyo sharan shar iyo wa caran ceeb carat ilibulu idaa waxaa weyaan eh, idaa saa'at carahu yani asaa ilayhi ama khuluqiisibaa yani waa xumaan wey cay wey idaa shatama haran shar iyo wa caran ceeb rabba kugu amaamariy ila waxaa diiday khayran wa biran baa diiday idan khayrkii shar allah kugu bedelo birigii cari allah kugu bedelo wuu habaaray fadaxika horadee ninkii ninki waa qoslay wunaraal wuu qancay <laughs> yaa jira marag wxuu ohan jiray keyrkiiba subxaan allahi waxana jirta subxaan allaahi iyo allahu akbar laa xawla quwata ila bila oo xan oo dembi lagaga qoray baa jir bu nin baa wax sheegay subxaan allah waa ku tiri yani waa quursi wardi kaama ah iyo dikri ilahi kaama ah subxaanlah ninkana ku maraysaa oo ku caayaysaa marka subxaan allah laftirkeed dembi baa lagaga qoray abdillah marag lanna waa inaad siyaaqi wadcigaad hadal ku la fiirinaya sheekh ayib aabbahaa la gub oo aabbaha la jinay a jirtay dhanwadaadaha qaarkood raggii uh, soomaalida baaran jiray ziyaarada ku ficnaa ayib <clears throat> oda waxaan xusuustaa inuu ku caayo ama ku habaaro mayo duca malaha dadkuna taa duca u qaataanba sayidkii maanta waa kuu duceeya lagu leehay uuna ku caay ama uu ku habaarhaya ah. <laughs> waa dacwa ku leeyihi waxaasoo dhan waxba kama jiraan sheekh way jirtaa hadda allah addiinku canaana jira allah yukhaliq wallah yardaa calayk buu ku waana canaan bay ka tahay marka waa in la fiiriyo siyaaqa wuxuu ku jiraabaa la eegahaya wa qaala wuxuu ninkii markaa xanaaqi jiray maa tadacu kama tegaysid miyaa misaaxaka kaftankaada weli kaftankii ximaarta welo ma wadaa waasa waasac buu noqday buu qosdaba ninki faqaala rajul wuxuu yihi jaza allahu aba kii kaftanka badnaa wuxuu yidhi jaza allahu aba ayuub alansaariya khayran ilah aba ayuub khayr usiibu ninkaan isku rafaasay nimankan habaaruba iska qoslay ضaciif اlisnaad لضعف الإفريقي وقد صح منه الخصال ست من حديث أبي هريرة دون قوله إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه عليه طيب حدثنا علي بن عبد الله المديني هذه لما رسول الشيخ الباني من حديثه ضعيف هذه وإذا قر لما حسن بن نقنية طيب لأنه ee saa u dhacday dheer ninka sayul waa lagu dulqaataa qisada noocan u dheero saas ah waa lagu dulqaataa oo waxaa leey waa qisa waaqicoo dhacday marka xasan waa noqon kara ama qaybta un kale ee ah inta yarta bayna qowseynka khisaal waajiba in taraka minha shayan faqad taraka xaqan waajiban caleyh liakhiihi caleyh intaas daciif weyadu laakiin qisadan dheer ee socotay sidan wanaagsan waxaad moodaa inay sugan tahay xasantaad moodaa xadaana cali bni cabdillahi almadini qaal xadaana yaxya bn saciid قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر صدوق قال حدثني أبي جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري ثقة الإمام عن حكيم بن أفلح ابن حبان ثقات منه كشيغا حافظ حجر وحولي waa مقبول sida راaجح لكن ninka ثقوي لأنه waa مشهور buu ahaa asaga iyo سacد iبن هiشام بن cاmirna cاaشhooda u geli way u tegi jireen mslimna في صaحيiحi buu ku sheegay qiso dheer oo xadiidkii wsr النabiي في اللeyl buu ku sheegay ida ninkaas waa nin ثiقa wey وmaعa ذalika waa la mutaaبعeeyey can iبni mascuudin baana ii qoran laakiin nusakh saxiixaha siday sheegayaan kutub takhriijna ku sugan saxaabigu waa abi mascuud ibn mascuud ma aha abi mascuud albadri weye cuqbat bn camr albadri weye adu waa ku saxan yahay khayr allah kus marka waxaad moodaa inay saqu qalim daata min sheekh albani raxmatullah aleyh ama ninka taabicaha waa ku khaldamay maxaa yeele sheekhu silsilada wuu ku saxay magacoo saxan buu ku keenay can abi mascuud albadri aka ah. marka waa saq e, alm imku shek taxqiijinaya kitaabka ama taabica ama nasakha ayaa ku khaldamay can الnabiyi qaal arbacun lilmuslimi cala lmuslimi afar ruuxa muslimka muslimkale ku leh yacuudu waa booqanaya idaa marada hadduu xanuunsado jirrado wayashhaduhu waa ka qayb gelaya geeridiisii iyo dhimashadiisii iyo xabaa'iddiisi duugidiisa idaa maata markuu geeriyoodo wayujiibuhu aqbali uu yeeli idaa dacaahu markuu u yeedho haddaan sooriyi qala kugu yeedho madaxa gilgilna iska imow allahum marka inay fisqi iyo macsiya aad wax ku diidan tahay mooye sida nabi maxamed iyo kheyrkiiba ay yeeleen iyo saxaabaduba ay yeeleen wayushamitu waa u ducayn idaa cadisa hadduu farxo waa ka fardu way hindhisadaan rabaa waad ka farxinaysa xadaana maxamed salaam albikande laba khisaalo kalena waa ku jira waanu soo marray ayib ilaa dhowr iyo toban bay gaadha marka xuquuqda lagu lehe la ururiyo ay xadiisu sheegeen xadaana maxamed salaam albikandi mid caam iyo mid haasaba xadana mxamed salam albinkaji qaal ahbarna abاlaxwas salam ibn salam alxanafi iqat صaaxib xadii mutqin can ashcas ibn abi shacta can mucaawiyata ibni sabrata an iy qoran bacd nusna waxay qoraya an mucaawiyata ibni subruma waxayna qoraya bacd nusna can mucaawiyata ibni suweyd ibni muqarin almuzani taasana saxiixa saasaa saxiixa suweyd in la qoro wey aniga waa khaldanya kaygu mucaawinu suweyd baa caan ku ah in wax ka wariyo can ilbaraa ibni caazib xaggana wax ka wariyo ardaygiisu u noqday ashcas ibn abishacsaa ama labada nine kale laguma yaqaana noocaas marka mucaawiyat ibn suweyd ibn muqarin almuzani iqat imaam can ilbaraa ibni caazibin qaal amara rasul sal slam bisabcin wanahaana can sabcin nabigu toddobuu na faray toddobana waa naga reeb amarna wuxuu na faray bicibaadati dicyaayati اlmariid ruuxa xanuunsan in la booqdo waitibaaci اljanaa'izi janaasooyinka in la raaco sagootiyo wa tashmiit اlcaatisi kii hindhuso in loo duceeyo wa ibraar in loo baaramo sameeyooo la adeeco almuqsimi ninka dhaartay nin baa dhaartay wallahina maanta raacaysaa dhaarbu baalaha gooyey waxba ha marka kafaaraha gelinayni ninka asaga raac wuxuu ku dhaartana u yeel hadduusan markaa macsi ahayn wansr اmaluum ruuxii la dumiye in loo dargaaro ruuxa maluumka waa in loo gargaaro xataa bacdu salaf ay yidhahdeen ruuxa maluumka ah eed arkaysay adoo u gargaari karaay waxaa weye indnah lagaa soo ridaa bannaan sayidina cali bin abi aalib baa wuxuu xukumay waxaa la yidhi waxaa loo keenay la weydiiyey nin baa nin caysanayey nin daalim baa nin caysada muslim ah ninkii baa ka cararay nin kalaa u qabtay kii marka ninkii baacsanhayey baa soo gaaday wuu dila ninkii nin kalena meel buu taagna wuu fiiranhay ninka ninka cayrsanhay ninka u qaban wuu dhowrahay wuuna ka qaban karo qorigu haysta wuuna ka difaaci karin yani seef waxu haysta saddexda nin baa cayday xukun wuxuu ninkii qaatilkahay ninka dilay qisaas kii qabtay ha la xidho ilaa uu ka dhinto waa la xidhay xabsi daa'im ilaa uu ku dhinto xabsigii ninkii bannaanka taagna ee daawanhayey labada indha laga so ridabu una xukumay indhaha laga soo rido ibnulqayimna wuxuu leeyahay waa asal saxiixo shareecada usuul badan bay ku leedahay axaadiisa nabi maxamed sal slam uu yidhi ninkii guryaha firiya indhaha laga soo tuuro u akara min sabca xujaj buu u keenay indhaha laga soo tuurhayo soomaali badan baa maanta marka indhaha laga daadiya u baahan wey ah, hawl khatar wey shawsha iyada ruuxa madluumka a waa in loo gargaara dad awoodi karto ah? bishard inuu muslim idhahayo anagu gaal ku ridi mayno lakin madlumdhaha loo gargaaro kaafir iyo muslim baa loo gargaar madlumya laakiin idhaha waxaan ku ridaynaa hadday aan ku dhegno xukumkaa sayidina caliy markay muslim iyo ruxa la dulminaya u gargaar wey wa ifshaau salaam salaamta la faafiyo marka ibn wuxuu ley raxmatullahi aleyh haddiibaa guri aad baqbaqa ka fiirsa ama duleelka iyo meelaha dudba aad ka fiirsa indhaha in loo rido ay bannaan tahay nabiguna fasaxay bal nabigu weliba isku dayay saxaabi jiray indhaha ka rido adoo cawrad uma onfiriye keliya ruux muslima oo madluuma oo dhiiggiisi lagu xadgu daadiye u ka waran bule waa min baabi l indha laga saturo labadaba laga saturo wey hmm. baabka hadda haygelin waa laga siyaasadda wadadka baryaha ka bixilaya marka hawlo badan baa jira hawluhu waa dareemaysaan markaan baraarujinahay waxaan ka hadlayna waa dareemi kartaa marka laakiin marar badan inaan isku wixii cadcadayna nagu kalafina wixii waa iska cadda ayib <clears throat> amarada cafwan wa ifaa'i salaami salaamta la faafiyo wa ijaabati daaci ninka kuu yeedoo la ajiibo salaanta ruuxa ka hor yimaadaba assalaamu calaykum ka shaqayso ma taqaanaa iyo xagee laga qaado kii beryahay waa qasbo salaamba ku washay bay ku leeyihin ha u bixisha waxaaso dhan wad salaanta ayib waijaabati daaci ninkii kuu yaroo ajiibto wanahaana wuunabu naga reebay can khawaatiimi dahabi dahabka faraatigiisa in ninka ragga ah ee muslimka oo dahab faraata ka dhigtaan farkashi mamnuuc xaaraan wey wa can aaniyati alfidati weelasha qalinka fidada ana nabigu umadda waa ka reebay ama fidada iyadu faraat waa laga dhigan karaa rag iyo dumarba laakiin weelal lama ogola mamnuuc wa can ilmayaasir jamcu maysara maysarkuna waa bari dhowr yani waa barkin yar oo faraska marka la fuulaya dabada la dhigto wey saaba jugta la ilaaliyo kuraastoo kale adda marka baaburka lagu fadhiisanayo waxay raqolyahan daraawalinta ay dhigtay ismin arag taasoo kale wey taasoo kale mayaasirto bare dhowr bale barada dhowrtaa inay dhammaato leann ninka darawalka toban sanad baaburka dabada ku guraysa barada dhammaanaysa wuxuu waa mogtay waxaa weyaan xadh wey way kululaanaysaa marka way shiilmaysa way dhammaanaysaa way shiilmaysaa iyada ewr wey ayib marka caajimtii iyo haweenkii raggooda jeclaabaa u samayn jiray raggooda fardafuulka ah wuxuu barida dhigto markuu faraska fuulayo iskaga dhigo kooraha iyo lafta iyo birta iskaga dhigo idan ciladu waa maxay gudaha waxa kaga jira waa suuf iyo isbinji iyo dhib marada ku dahaaran yaa xariir ahaan jirta maro gudyona xariira ku dahaari jireen ila xaritaas waqtiba qabow oon kullaanaya ruuxa salkiisa la falgeli karta maradaasa marka nabig ka hadlay sal sl ma aha wax lagu cufay lagama hadlaayo wa cala almayaasiri baydhowrka xariirkaana nabiga umadda waa ka reebay waalqasiyati maryaha qasiga loo yaqaan magaalo eh, asil loodhan jiray qasiil loodhan jiray dhar laga keeni jiro oo ka samaysnaa suuf ama cudbi iyo deliil xariir laisku daray ah marka inta xariirtaa la diidan yahay walistabraqi xariirta nooceeda ka mida ah adag qarada badan wey wadiibaaj waa nooc min alxariir walxariir waa min baabi eh, khaasi cala xariirtu caam ahayd baa gadaal la geeyey waxaana lasoo hormariyey nooc min alxariir istabraq iyo diibaaj intuba waa xariir almuhim xariirta looma ogola ragga muslimiinta xaaraan bay ka tahay allahuma wixii lidaruura mooyeen iyo xaajihi w lamida loo isticmaala mooyeen an ismaaciil ibni jacfar yani xadaanaa maxamed salaam albiked waad soo baratee bukhaari markii sheekhiisu laba xadiis hal xadiis ama laba xadiis uu warinaya an can sheekhayn isku caji jiro waanu soo maray yani xadaanaa maxamed salaam albikendi can ismaaciil ibni jacfar ibn abi kasiir alansari zuraqi iqat imaam can alcala ibn cabdiraxman bn yacquub alxuraqi soo mara in badan sheekha isaga can abihi cabdiraxmaan bn yacquub mawl xuraqa can abi hurayrata ana rasul qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun waxa muslimka ah muslimkale xaqu ku leeya lix wey lixa u waaweyn qiila ma hiya rasuul allah qaala idaa laqiitu xuquuq badan baa lagugu leeyay laakiin xaqu nabi maxamed hamar fayl geliyey lixdan baa u badan sida saxaabada mubashiriin biljanna ah toddobaatan ma ku iyo ka badan yani waxaan ujeeda laba kun bay ku dhafaya maxaa reer bacturlamaan baa hamar loogu bishaaray reer beder fayl u qabo maxaan ku dhahay saxaabada almuhim laakiin ragga hamar fayl la geliyey fii xadiiin waaxidin fii nasaqin waaxid ma hadda soo garan lakin waxaan rabnaa rag hal mar loogu bishaaray ayagoo nolol baan ka hadlayna ayib yaa tobanka ahaa saasaa marka loogu bixiyey cashada mubashirin laakiin casharaad iyo mi-aad iyo ulufay dhaafahaya hadda waxaanu ka rabnaa marka xaqa fayl hamar nabigu geliyey baa lixdan u badan laakiin xuquuqdan far badan yihi iila ma hiy rasul اlah qaal ida laqiitahu fasalim calayh haddaad la kulanto walaalkaa salaan waidaa dacaaka hadduu ku yeedhana faajibu yeel yeeritaankiisa iyo martaqaadkiisa waida stansaxaka hadduu kula tashadana fansax lahu la tali oo si fican oo la tali waidaa catisa hadduu hindhaysado soo maaha faxamid allah shardi weeye laakiin ma la dhihi karaa shardig ma la hormari karaa yarxamuka allah in xamidta waadaa isticmaala aniga ma aaminsana warka asaga maxaa yeelay in xamidta maxay tahay sida hawshaa oga toobad keenaba shibha loo dhaho ayib maxaad ugu ducayn waday ka amsahaade ido waxaa niman baa waxay keeneen si hawsha dhin looga badbaado xaggan loo xusuusay wadaadka inuusan ducaysanin waxaa la leeyahay yarxamuka allaah in xamidta haa ah, sheekh cafwan alxamdu lilah ha ka soo dabadmado leeyihin idan tartiibkii o dhan ba khirtiba tartiibka dhan ba khris wuxuu ahaa ina asagu ducaysto inuu ilaahay ku mahadiyo adnaa u ducayso ducada hormaraysa kaa yeeli mayno waidaa marida hadduu waidaa cadisa faxamid allah fashamata ama fashamithu u ducee ama uu ducaynaya waidaa marida markuu xanuunsadana tacuuduhu waad booqan waidaa maata hadduu dhintana fatabicu raaca ama fatabaca waa raacaya hada bilaahi atowfiiq